رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد baabu tasmiyatiha bilcishaai waalcatama wuxuu baabu yahay tasmiyatihaa salaada cisho magacaabideeda bilcishaa'i cisho lagu magacaabo waalcatamatina lagu magacaabo salaada cishaha labadaa magac in la yidhaahdo oo cishaa iyo catama catamaduna waa cawayska dambe saan soo tilmaannay oo habeenka huludkiisa hore ayaa catamada la yidhahda can malikin can sumay can abi saalixin can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaal low yaclamu اnnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i waxa aadaanka dhexdiisa ku jira wasafi alawali iyo safka hore dhexdiisa oo ajirka siyaadadaa ah macnaha labadaa waxaa ku jiro ajirka siyaadadaa hadday ogaan lahaayeen humma kadibna lam yajiduu aynan heleen ilaa an yastahimuu inay qori tuurtaan mooye calayhi korkiisa lastahamuu way qori tuuran lahaayeen calayhi kaa korkiisa way u qori tuuran lahayen maagaa korkiisa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lhajiiri horumaridda iyo kallahaadda yacni xilli hore tegitaanka salaadda la tegaya hadday ogaan lahaayeen lastabaquu way u dhaqtami lahaayeen way u tartami lahaayeen ilayhi xaggiisa walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati waxa ku sugan cishaha dhexdiisa iyo wasubxi iyo salaadda subax la atowha way imaan lahaayeen walow xabwan yacni siqidba ha ahaatee ha walow xabwan bimacnaa zaxfan ama gurguurasho ama siqid labada waa la yidhaha muttafaqun calayhi yacni si kale haddaysan ku imaan karin oo xataa ay u suuroobi weyda inay si kale ku yimaadaan inay gurguurtaan mooye way soo gurguuran lahaayeen hadday ogaan lahaayeen ajirka ku jira macnaha ayib walow yaclamuuna ma fi lhajiir hajiirka waan soo marno haajira iyo hajiir iyo waa waa waa waa harhkii wa xilliga kulaylaha adaga ee duhurkiya way macnaha walow yaclamuuna maa fi lcatamati waasubxi la atowha way imaan lahaayeen salaada waxaa laga wadaa meesha lagu tukado ee jamaacadeeda lagu oogaya masaajida ah walow xabwan zaada axmed wuxuu ziyaadiyey fii riwaayatihi can cabdirazaaq uu ka warinayo faqultu waxaan ihi buuhi limalikin maalik waxaan ku yidhi amaa takrahu miyaadan kahanaynin an taquula inaad tidhaahdo alcatamata xadiiskaa markuu wariyey yaa waxaan weydiiyey buu leeyahay maalik soo ma kahanaysa inaad salaada catama tidhaahdo ood magacaa ku itlaaqdo qaala maalik wuxuu yidhi haakadaa sidaa ayuu qaala yidhi alladii kii xadaanii xadiidka ii sheegay buu yidhi xadiidka ninka ii wariyo ii sheegay oo sheekhaygii ah ayaa sidaa iigu sheegayoo walow yaclamuuna maa fi lcatamati saasuu xadiidka igu soo gaadhay buuhi siduu igu soo gaadhay baan u sheegi kamuuse jawaabin ma kahanaysaa magacaa mise maad kahanaysa laakiin xadiidku saasuu ku yimid buuhi ayib waxaa kaloon soo marnay xadiidkii bukhaari actama annabiyu sal alay lay slam bilcatama nebigu wuxuu dib dhigay ama uu caweysiyey yacni salaadii cishaha catamadu ku magacaabay macnaha ayib xadiistaasi waxay tilmaamaysaa oo loo deliishanaya in salaadda cishaha catamo la dhihi karo oo magacaa catamo a ah lagu itlaaqi karo maxaa yeele nebigaa ku itlaaqay sal alla alay wasalam oo muxuu ahaayey low yaclamuuna maa fi lcatamati ay lcisha marka catamo in la yidhaahdana waa sax cisha in la yidhahdana waa sax xadiidkan saasuu tilmaamaya wa can ibni cumara waxaa ka can ibni cumara waxaa laga warin qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallahi sal alay waslam oo yaquulu leh laa taqlibannakum yaysan idinka adkaanin oo idinka qaalib noqonin alacraabu xoolodhaqatada cala smi salaatikum salaaddiinna magaceeda yaysan idinka adkaanin oo idin idinka xoog badannin alaa hooy buu nebigu sal lla alay slam innahaa iyadu alcishaa'u waay wa hum iyagu waa acraabtiiye yuctimuuna waxay caweysiiyaan bilibili geela geelay caways dambe maalaan intay fadhiisiiyaan markuu yaro mirto oo ay fadhiisiiyaan baa kaakiciyaan xilli dambe caways dambe abay marka maalaan saasaa laga wadaa wahum yuctimuuna bilibil rawaa waxaa wariyey axmedu baa wariyey wa muslim waannasaa'iyu wabnu wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo limuslim u sugnaatay laa yaglibannakum yaysan idinka qaalib noqonin alacraabu cala smi salaatikum salaadiinna magaceeda yaysan idinka qaalib noqonin alcishaai ee cishaha ah ama alcishaai cala alcishaa maxaa yeele fa innahaa iyadu fii kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa kor dhexdiisa alcishaau waay a kitaabka alle dhexdiisa magacaasay leedahoo cisho ah wa innahaa iyadu tuctamu waa la dibdhigaa oo waa la cawaysiiyaa bixilaabi alibili geela lisiddiisa ayaa loo dibdhigaa wa innahaa tuctam yacni waa kan soo marno bimacnaa dibdhigid wa ama xilliga cawayska gaadhsiinteeda way in la geliyo bixilaabi libili geela lisidiisay u dibdhigaan ayib wa innahaa tuctamu waa la dibdhigaa dheh bixilaabi alibili geela lisidiisaa loo dibdhigaa marka catamadaasi magaca iyagaa leh laakiin ilaahay kitaabkiisa magacay ku leedahay waa cisha sidaasuu nabigu leh sal lla alay waslam xadiidkan cabdillahi bni cumar marka waxaa ka muuqda in ee magaca catamo la yidhaahdo salaadda cisho in lagu lagu magacaabaayey uu yahay magacaabistaasi mid ka soo jeeda acraabta dadka xoolo dhaqatada iyo acraabta inay ka soo jeedo magacaasi wabitaali nebigu inuu yidhi sal lla alay wasalam magacaasi yaan laydinku bedelin oo acraabtu yayna idinku bedelin magicii ay salaadu lahayd oo cisho ah saasaa ka muuqata marka magacaa in la diidayo oo la riixayo ayaa ka muuqata xadiidka hore ee abu hurayrana waxaa ka muuqda inuu nebigu mar laftiisaba ku magacaabay catamo marka see laysu waafajinaya waa nebigiibaa catamo ku magacaabay kanna wuxuu leeyahay dambe yacni yaan lagu magacaabinoo acraabtu yayna idinka xoog badan see laysu waafajinaya alimaamu nawawi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay xadiidka hore ee abu hurayra laba jawaabood ama laba weji baa lagaga jawaabi buu leh waa midda koobaade nebigu isagoo reebay haddana inuu magicii isticmaalo macnaheedu waxa weeyaan libayaani aljawaas inay bannaan tahay buu ku muujinaya reebiddana bimacnaa waxa weeyaan waa karaahatu tanziih waa laga fiican yahay waay nahyigu maxaa ku tusaya in laga fiican yahay ay tahay inuon xaaraam ahayn leanna nebigii baaba ku magacaabay marka ku magacaabistiisuna waa libayaani aljawaas muxuu ahaayey diiddada iyo nahyiguna waa likaraahati tanziih saas way macanaha sidaasi waa laysku waafajin karaa buu leeyahay alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah waxaa kaloo suuroobi karta buu leeyahay imaamu nawowi markuu nebigu ku magacaabaya catamada ku magacaabahay inuu la hadlahayay dad salaadaaba aan cisho u aqoonin ee catamo uun u yaqaanin marka waxay noqonaysaa min baab yacni dadku waxay garanayaan kula hadla dad aan cishaba u aqooninoo catamo basaba u yaqaana qolo noocaasa in lala hadlayay baa dhici karta oo marka nebigu u baahday sal lla lay waslam haddee magacay yaqaaneen inuu markaa kula khitaabo taasna waxa weeye waa ixtimaal kaloo suuroobi karta buu leeyahy xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay waxaan fogeyn eh, yacni inay ahayd arrinkaasi mid bannaan oo catamo in lagu magacaabo inay iska bannaanayd laakiin markay badiyeen oo catamadii magacaasi uu batay magicii cishahana waxoogaa in halmaamaba uu ku dhowaaday markaa inuu xadiiska nebigu uri sal lla alay wasalam magacan yaa laydinka adkaanin oo warkaa waxay noqonaysaa lianlaa tagliba sunnatu aljaahiliya cala asunnati alislaamiya buuhi sunnadii magacii jaahiliga ee acraabta inay marka uu ka adkaado magacii islaamiga ahaa ee yimid taasaa la diidayaa buu leehay macna ayib maca daalika haddana xaaraam ma aha buuhi oo lama dhihi karo waa xaaraam lianna saxaabadii nebiga ka warisay magacaa diidadiisa iyagii baa haddana isticmaalay marka waxay ku tusi magacan waa laga fiican yahay isticmaalkiisa laakiin haddaad isticmaashana maadan dembaabin khulaasada warku halkaasu kusoo urursanaya ayib waxaa kaleeto uu leeyahay xaafid ibnu xarjar caleyh raxmat ullah xadiidka hore abu hurayre isticmaalka catamada lagu isticmaalay waxaa dhici karta inay ahayd lirafci aliltibaasi bilmaqrib si ayna maqhribka ugu darmanin leanna saan soo marnay maqhribku maxay u aqoon jireen cishay u aqoon jireen marka hadduu nebigu cabiri lahaa walow yaclamuuna maa fi lcishaa maqhribkay u qaadan lahayn si maqribka aan loogu qaadaninbu marka wuxuu cabiray maa fi lcatama marka taasina waa suuroobi kartaa buu le xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah adiga si looga jawaababa jawaabaha kala gedisan baa xadiidka hore abu hureyre laga bixinaya xadiidka hore abu hureyre waxaa kaloo uu tilmaamaya aadaanka ajirka ku jira iyo safka hore ee salaadaha ajirka ku jira si kale haddaad u weydo xataa oo inaad u qori tuurata mooye si kale aada u heli weydo qori tuurka way ka qaybgeli lahayen bu nabig sal ly slam a ah, yacni si fudud layskuma siiyeen sidaas daraaddeed intaad heli karto lama bixiyo masalada ay yidhahdaan way laa iihaara fi lqurubaat laa iihaara fi lqurubaat waxyaalaha daacaadka ah cidna layskama siiyo a ninna laysagama hoosma layskama hormariyo leanna waa daaco wixii adduunya baa iihaar la geliyaa ama wixii camal aakhiro ilaahay loogu dhowaanayo iska sii maalan safka horaad ku jirtay ninaad ixtiraamaysaa gadaashaada soo istaagay dadka qaar baa gadaal gadaal uga baxo safka isaga soo geliya laa iihaara fi lqurubaat haddaad lacag haysato ama raashiin la cunahay isaga ku hormarya wa yuhiruuna calaa anfusihim amaa meeshan hadday daaca iyo aakhariya camal aakhare ay tahay ninna ha iska siinin saas way macanaha laa iihaara fi lqurbaan xataa hadday kugu qasabto inaad qori tuurato qori tuuro saasuu macnaha xadiisku tilmaamaya ayib baabu waqti salaati alfajri salaadda cishaha marka awalkeediiyo bilowgeeda waan soo marnay laakiin aakhirkeeda iyo xaggee ugu dambeeya salaadda cishe ka jira laba madhab baana culimmadu kala qabaan madhab dhahaya salaada cishe wakhtigeedu wuxuu ku egyahay nisfu leylka habeenka niskii haddii la gaadho salaad cisha kama dambayso iyo madhab dhahaya salaada cishe wakhtigeedu waa jirayaa ilaa wakhtiga salaada subax laga gaadho waagu ka barya madhabkaa dambaana agteenna ka ah soo mahay ayb madhabkan dambe qabtaa waxay deliishanayaan xadiid inoo soo socda ama qolada qabta ilaa nisfi leylkay ku eg tahay axaadiistan soo marnay bay deliishanayaanoo wasalaatu lcishaai ilaa nisfi lleyl mas'aladuna waxay u xoog badan tahay ra'yiga salaada cishe nisfileylka kama dambayso min xayu daliil marka la yidhaha taasaa xoog badan leanna qolada kale xadiidkay deliishanayaan waa xadiid caam ah xadiidkanina waa xadiid khaas ah fayuqadam alkhaasu cala alcaam aw yaqdi alkhaasu cala alcaam sidaasay marka masaladu ku xoog badan tahay culimmada qabta nisfileyl haddii la gaadho wixii ka dambeeya salaad cisho waqtigeedii waa la dhaafa sidaas way maanaa saasaana daliilka xoog badan ayb baabu waqti salaati alfajri salaada fajar waqtigeedii ayuu baabu yahay iyo wamaa jaaa wuxuu yimid fi taqliisi mugdiyeyn bihaa iyada la mugdiyeeyo in mugdi lagu tukado yani halasku waa mugdiga muxuu ahaay madowga habeenka iyo mugdiga walisfaari iyo wamaa yimid fil isfaari ku yimid yacni iftiiminta la iftiimiyo salaada subax marna waxaa la tukadaa fi takhliis oo cirku isku jiro ay madow tahoo mugdi tahay ayaa la tukadaa waa takhliis markaa marna waa la iftiimiyaayo mar dhulku aad u iftiimay baa la tukanoo waa isfaar marka asfara yusfiru idaa ada'a way macnaha markuu iftiimiyo oo si fiican dhulku u iftiimo saasaa laga wadaa salaati alfajri iyo wamaa jaa'a wixii yimid fi taqliisi bihaa salaada la mugdiyo xilli mugdiya la tukado walisfaari iyo iftiimin oo xilli iftiina la tukado waqad taqadama waxaa soo hormaray buu sheekhu yidhi bayaanu waqtiha salaada fajar oo la caddeeyo fii hayri xadiiin xadii waxaan ahayn buu kusoo hormaray xadii wax ka badan hal xadii wax ka badan baa inoo soo hormartay salaada subax waqtigeeda saas man ayb an caiشhaa radi allahu canha qaalad waxay tidhi yani xadiistii jibriil ee nebiga tujinahayey iyo xadiistii nebigu saxaabada tujinay xadiis fara badan buu kusoo salaada subax waqtigeeda kuwaasu ka wada wa can radi allahu canha qaalad waxay tidhi kunna waxay ahaayeen nisaau lmu'minaat dumarka mu'minaadka ah yashhadna kuwa xaadiray ahaayeen maca annabiyi nebiga la jirankiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam salaata alfajri salaada fajar bay nebiga alla jirankiisa xaadiri jireen oo masaajidkay imaan jireen macnaha mutalaficaatin ayagoo isku marmaray bimuruutihinna ama mutalaficaatin xaale ay yihiin kuwa isku marmaray oo isku daday bimuruutihinna yacni maryahooda ah, muruudku waa jamcu mirdin mirdigana waxaa la yidhaahdaa waa marashada ama marada calaamadaha leh yacni midabo kaley leedahay taasaa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey mirti la yidhahda mutalaficaatin xaale ay yihiin ay mutajallilaatin wa mutalafifaat waay ah, waxay ku dadan yihiin oo isku marmareen bimuruutihinna maryahoodiiyo asturkood uma kadibna yanqalibna way gadoomi jireen ilaa buyuutihinna guryahooday u gadoomi jireen oo u noqon jireen xiina goorta yaqdiina ay dhammaystaan oo ay gutaan asalaata salaadda markay gutaan salaadda markay dhammaystaan oo ka baxana guryahooday u gadoomi jireen horay bay ka kici jireen laa yacrifuhunna xaal uusan garanaynin ayay gadoomi jireen axadun cidina aysan garanayn min alhalasi mugdiga darkii cid garanaysa ma jirto dhulku waa mugdi nal ma leh marka masaajidka hadday ku tukanayaanna lama garan hadday gadoomeenna weli waa mugdi oo lama garanin ayib laa yacrifuhunna axadun min alhalas rawahu aljamaca lama garanintaa lama macnoba culimmadu way ku sheegaan lama garanin ragay yihiin oo mugdiga jira daraaddeed kaa markuu ruuxu kaa marayo ma rag baa dumar lama kala yaqaano leanna xilligaa salaadda laga baxay baa mugdi ah waxaa kaloo qaarkood ku fasireen laa yacrifuhunna laa yacrifuhunna axadun acyaantoodii iyo ashkaastoodaan la garanayn yacni hiblo lama dhihi karo hibla lama dhihi karo inay dumar yihiinoo dadan yihiin waad aragtaa mugdi un meeshan sii socdo waad aragtaa laakiin heble ma saas manaa ma kala garan kartid mugdiga dartii sidaana waa la yidhi ayib xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa marka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaadda subax inuu ka bixi jiray isaga oo dhulku mugdi yahay dadkuna aynan isgaranaynin inuu ka bixi jiray qira'adana waa la dheerayn jiray oo ilaa muxuu ahay lixdan aayadood ilaa boqol aayadood baa lagu tukan jiray haddana maca daalika dhulkiioo weli mugdiyaa laga bixi jiray oon la isgaranayn laa yacrifu alrajulu jaliisahu xataa ruuxa dhinacaaga fadhiya aadan garanayn waa kuma aadan so yani waxa weeye aadan muxuu ahay aadan yani aadan aadan caddayn karaynin ma hebel baa mise waa hebel ayib xadiiskaasi marka wuxuu ku tusinayaa in xilli hore salaada subax in la galaayay ay sunno tahay hadyiga nebiguna inuu sidaa ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaana waxaa ku tegey inay fadli badan tahay jamaahiir alsalaf waalkhalaf culimmada badankood saxaabada iyo taabiciinta iyo kayrkoodba waana madhabka imaamu malik shaafici axmed awsaaci daawuudin الظaahiri isxaaq ibnu jariir الطabari iyo keyrkoodba yacni in horay laga galo oo dhulkao mugdiya laga baxo sidaasaa fadli badan ayay ku tageen xadiidkan ayna deliishanaya ayb waxaa xadiisku inoo faa'iidaynayaa sidoo kale inay dumarku masaajidda imaan jireen kuna tukan jireen xataa salaada subxa hadday damcaan inay yimaadaan loo diidi maayo laakiin waa marka fitno aamin laga yahay haddayse guryahooda ku tukadaan baa ugu fadli uga fadli badan wa buyuutuhunna khayrun lahunna buu nabi sal lla lay slam guryahoodaa u khayr badan laakiin hadday damcaan inay masaajid kusoo tukadaan ha u diidina marka inay ahayd hadyigii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inay la soo tukadaan weliba markii salaadda laga baxo intayna raggu soo gadoomin baa la dhihi jiray idinku yacni waxa way horay u baxa horay u baxa la dhihi jiray intaysan raggu soo gadoomin leanna ragga gadaashiisay ku tukan jireen wax astur ah iyo wax derbiyoo u dhaxayn jirayna ma leh saas way macanaa waana midda ay ku timid dumarka safafkooda midka ugu horreeyaa ugu shar badan midka ugu dambeeyaana ugu khayr badan ragga safafkooduna waa cagsi sababtuna waxa weeye dumarka safafkooda ugu horreeya raggiibuu ku xigaa ragga markay sujuudaan iyo markay foorarsadaan iyo jidhkoodii baa ishoodu ku dhacaysa ilan wax ma jiro mxuu ahaaye xaajiza ma jiro oo kala teedaya oo nabigu u sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey marka marka way la tukan jireen jamaacada xataa nebigu sal lay slam mar marka uu kelimada jeenay waxbay ka dhegaysan jireen ayb welilbukhaariyi waxaa u sugnaaday laa yacrifu xaaluusan garanaynin bacduhunna dumarka qaarkood bacdan qaarka kale aysan garanaynin ayagoon laftooduba isgaranaynin buu nebigu salaada ka bixi jiray sal lay slam وعan abi mascuudi الأnصاrي أna rasuula الlahi slى الlahu عalayhi وalihi وaslam صallaa wuxuu tukaday salaata الصubxi salaada subax buu tukaday maratan mar bihalasin mugdi buu ku tukaday uma kadibna sallaa wuu tukaday maratan ukhraa mar kale faasfara markaasuu iftiimiyey bihaa salaaddii subax yaani iftiin buu ka dhigay ilaa iftiinka intay ka gaadhaysay ayuu tukaday uma kadibna kaanat waxay ahayd salaatuhu salaadiisu bacda dalika markaa wixii ka dambeeyey attaqliisa mugdiyeyn bay ahayd xataa maata ilaa uu ka dhintay halkaa mar buu iftiimiyey wixii intaa ka dambeeyeyna salaadiisu inuu mugdi ku tukado ayay nebiga caadadiisu ahayd xataa maata lam yacud umuusan noqonin ilaa an yusfira inuu iftiimiyana mar kale uma noqonin ah, bimacnaa halkaa mar buu nebigu sal lla alay waslam iftiinka intuu sugay markuu dhulku iftiimay uu tukaday wixii intaa ka dambeeyeyna mugdigaasuu ku tukan jiray nabigu sal lay slam rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey wa kadalika nasaa maaja baa soo saaray asalka xadiidkuna saxiixaynkuu ku yaalla waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim dahabi baa sugay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma ibn xibbaan khaaabi alimaamu nawowi sheekh albanina sanadkiisa way taxsiiniyeen waxaa xoojiyey xadiidka ibnu xajar ibnu xajar alcasqalaani iyo alxaafid almundiri iyo keyrkoodba xadiidku waa xadiid sugan waay wuxuuna faa'iidaynayaa nebiga sal alla lay wasalam noloshiisa inteedii dambe inuu daa'imay salaadda in subax mugdi hore xilli hore inuu tukado ah, oo iftiiminta in ay horraysay laakiin ay dambaysay inuu mugdigaa ku tukan jiray mugdina kaga bixi jiray taasi inay dambaysay oo nebiga uu daa'imay weliba ayay ku tusaysaa waxaa kaloo xadiidku faa'iidaynayaa iftiimintu hal mar bay ahayd buuhi hal mar bay dhacday sabab keentay cillo keentayba taana waa faa'idaynaya wacan anasin waxaa laga warin can zayd bni haabitin qaala wuxuu idhi tasaxarnaa waan suxuurannay maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga la jirankiisaan suxuurannay uma kadibna qumnaa waan istaagnay ila asalaati salaaddii baan isu taagnay markaan suxuurannay kadib baan salaaddii nebiga la tukannay qultu waxaan idhi buu idhi haddaan anas ahay kam kaana intee buu ahaa qadru maa baynihimaa maa baynahumaa labadooda inta u dhaxaysa qiyaasteedu iyo qadarkeedu intay ahay miqdaar miyuu idiin qoraya mise qadr qadr miyuu idiin qoraya miqdaar qaar baa qoraya miya ayib waa isku macno kam kaana intee buu ahaa qadru maa baynahumaa suxuurta cuniddeeda iyo salaada tukashadeeda inta udhaxaysaasi inta udhaxaysaaye qiyaastee iyo qadarkee bay ahay qaala wuxuu idhi qadru hamsiina aaya konton aayadood qiyaastood iyo qadarkood konton aayadood qiyaas la akhrin karo waa qadarka wakhtiga lagu akhrin karo konton aayadood oo ruuxa akhrinaya uusan ahayn ruux carab fudud ruux carab culusna uusan ahayn ee ruux qiraa'adiisu ay dhexdhexaad tahay uu ahrinayo intaasaa udhexaysa muttafaqun calayhi bukhaari muslim waa soo sa iyo abuiyo axmed ayib xadiidkan waxaa deliishanaya jumhuurtaa deliishanaya oo waxay u deliishanayaan sida fadliga badan inay tahay salaada subax in la taqliisiyo oo mugdi hore lagu tukado taasay u deliishanayaan see way istidlaalku qaabkay u deliishanayaan waxa waaye suxuurtii baa la cunay qaطcan suxuurta marka la cunayo waa habeennimo soo ma waagu ma baryin suxuurtii markii la dhammaystay iyo salaadda gelitaankeedana waxaa u dhaxaysay qiyaas konton aayadood la akhrin karo markaad tijaabiso kontonka aayadood waa toban daqiiqo ama waa dhowr iyo toban daqiiqo fii xuduud toban daqiiqa wax yar inay ka siiya haddaad dhici karto ama wax yar ka nusqaanto aayadaha la akrinaya laftooda aayadaha dheerdheerna ma aha kuwa gaagaabanna ma aha aayadaha dhexdhexaadkaaba marka u fiirso meesha waxaa ku jira suxuurta marka la cunay aadaankii baa ku jira soo ma labadii ragcadood ee sunnad ahayd baa ku jira aqimaadii baa ku jirta salaadda gelitaankeedii way waxay ka hadlayaan meeshaa marka waxaa ka muuqata wakhtiga habeenka ahaa ay suxuurteen iyo wakhtigay salaadda subax galeen inay isku dhoweyn soo ma macnaheedu waxa weeye xilli horaa marka salaadda subax la galay waa sidaasay u deliishanayaan taqliiska xadiiska ugu deliishanayaan macnaha ayib arrintaasi marka waa madhabka jumhuurta waxaan la isku oo khilaaf ka taagnayn salaadda subax inay asaxayso intayna qoraxdu soo bixin taa waa las waa laisla ogoliyay laakiin waxaa la isku hayaa seebay u fadli badantah xilligeebaa fadligeedu ku jiraa jumhuurtu iyagoo xadiidka axaadiistan deliishanaya waxay yidhaahdeen xilliga hore in laga tukaday ku fadli badan tahay axaadiistan soo sheegnay bayna deliishanayaan wacan raafic ibnu khadiij qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu idhi asfiruu iftiimiya bilfajri fajarka iftiimiya maxaa yeeley fainahu isagu acdamu midka weyni badan weeye liljri ajarka ajirka u weyni badan inaad iftiimisaan oo xilliguu iftiimo tukataan ood la sugtaane xilligaasaa ajirku u weyni badan rawahu lhamsatu shantii baa warisay wa qaala tirmidiyu wuxuu idhi hada kani xadiidun way xasanun oo saxiixun ah sidaasoo kale sheekh albaani caleh raxmatullahi wuxuu leeyahay isnaaduhu xasanun saxiix xadiidkan waxaa saxiixiyey abulxasan ibnu qaطaan sheikhulislaam ibnu taymiya ibn xibbaan alimaamu zaylaci waxaa taxsiiniyey alxaazimi fi lictibaar ibnu xajarna fi lfatxi wuxuu leeyahay saxaxahu hayr waaxid culimo badan baa saxiixisay waa taqriiriyey isaguna macnaha xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa salaada fajar iftiimiya saasaa ajirkiinna u weyn ayib waxaa deliishaday xadiidkan alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisa iyo thawri oo waxay u deliishadeen salaadda subax waxay u fadli badan tahay in iftiinka lala sugo oo markuu dhulku si fiican u iftiimo markaa la galo inta ka horraysana aan la gelin maxaa yeelay nebigaa amray sal alla lay slam cilladana wuu sheegay oo ajirka saasaa u weyn buuli xadiidkanay marka qolyahaasi deliishanayaan wuxuu khilaafsan yahoo daahirkiisa ka soo horjeedaa axaadiistan soo marnay iyo qolyihii deliishadae jumhuurta ah soo ma ayib xadiidkani marka qolyahaasaa qaatay xanafiyada waana masalada aad arki kartaan oo masaajidooda qolyahan hindida iyo bakistaaniyiinta iyo baa madabka xanafiyada inta badan haysta turkida iyo yaani waxa weeyaan masaajidooda waxaa laga adaamaa salaada subax xilli aad isleedahay maalaha qoraxda baaba soo bixi rabtaba waa labada salaadood ee ay kaga gedisan yihiin madaahibta intooda kale salaada subax iyo salaadda casarna waan soo marnay saas maanaa ah, dadka qaarkood oon aqoonin baa waxay u qaateen salaadaha ay dib dhigayaan inayba shiico yihiin ah, shiico maaha waa muxuu ahaa madaahibta sunnada waaye laakiin sidanay wax u fahmeen madaahibta marka la yidhaahdana waa madhabka atbaacdiisu ay ugu tacasub badan tahay ay ugu tacasu badan yihiin aaraada fuqahadooda haddaad xadiis ku akrida iyo haddaad aadad ku akridaba xanafigu wuxuu ku leeyahay mawlaana baa yidhi bas waay ah, mawlaana baa yidhi hadduu ku yidhaahdo ka bax warkiisa ah, muran iyo uma jooga war dambe ama xadiis akhri ama aayad akhri aday kuu taallaa abuu xaniife xaggay ka martay inbuu kudhihi waxaana akhriyayso abuu xaniife xaggay ka martay marka madhabkaas baa sidaa qaba salaada subax xadiidkan ayna deliisheen xadiidku waa sugan yahay marka xadiidku min xayu ahubuut waa sugan yahay ayib jumhuurtuse waxay kaga jawaabeen xadiidkan asfiruu biاlfajri fainahu acdamu liljri waxay kaga jawaabeen jawaabo dhowray ka bixiyeen jawaabta koobaadi waxa weeye waxay yidhaahdeen asfiruuda waxaa laga wadaa hubiya oo xaqiijiya iftiimiya waxaa laga wadaa bimacnaa iska hubiya inuu waagii beriyey oo xaqiijiya oo idinkoon xaqiijinin waaga berigiisa salaadda ha gelina saasaa laga wadaa markuu waagu beriyo ood hubiso inuu beriyeyna xilligiisa hore ka tukada saasay isku waafaqayaanoo asfiruuda iska hubiya waay xaqiijiya oo yacni ha degdegina qaarna waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa asfiruu bisubxida habeennada caddada ah habeennada dayaxu jiro dayaxu wuxuu qarinayaa iftiinkiisu waaga berigiisa waa beriga iftiinkiisu qarinaya marka inaad guduudkii aragto inaad waa beriga aragto durba ma helaysin leanna iftiinkii dayaxaa qarinaya habeenada noocaasoo kaleeta ee caddada ah ee dayaxu jiro habeennadaas iska hubiya oo iftiimiya subaxa sidaana qaar baa mariyey oo iyaduna isla macnihii horey ku dhowdo xaqiijiya oo la khaas ahaan xilliga uu dayaxu jira ee waago barigiisa uuna si fiican u cadday culimada qaar ka midana waxay leeyihin waa sida imaamu taxaawi iyo qaar ka mida ay marayaane waxaa laga wadaa asfiruu bisubxida waxaa laga wadaa ama bilfajrida salaada qiraa'adeeda dheereeya ilaa waagu ka caddaado xadiga nebiguna saasuu ahaa bay leeyihi xilli horuu geli jiray laakiin qiraa'adaa la dheerayn jiray si ka gedisan salaadaha kale sida haalibka soo ma marka qiraa'adaa la dheeraynayo ayaa waagu ku caddaanaya marka asfiruu bisabxi bimacnaa atiilu lqiraa'ata fiiha waa qiraa'ada ku dheereeya ilaa waagu baryo xadiidkaasi halkaasay mariyeen si ayna isaga hor imaanin axaadiistii hore ee sheegaysa nebigu inuu mugdi ku tukan jiray jumhuurtu halkaasay mariyeen ama xanafiyadu iyo qolyaha la socdaa iyagu meeshaasay mareen sida sawaabkaana waxa weeye xadiidkan min xayu ahubuutna waa laga xoog badan yahay haddii tarjiix ay noqoto axaadiista kalea ka xoog badan hadday jamcin iyo iswaafajin noqotona qababkaas hadda aan tilmaannay baa laysku waafajin sida xoog badanna nebigeennuna u badnaa waxay ahayd salaada inuu xilli hore ka tukado oo mugdi ku tukado salaada subax ayb wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi maa ra'aytu ma aanan arkin rasuulallahi sala allahu alayhi wasalam oo sallaa tukaday salaatan salaa tukaday ligayri miiqaatiha wakhtigeedii wakhtiga aan ahayn tukaday ah, miiqaadkeedii iyo wakhtigeedii wakhti aan ahayn isagoo salaa tukaday ma arkin buui ilaa salaatayni laba salaadood mooye jamaca wuu kulmiyey nebigu bayna almaqribi waalcishaa maqribkii cishaha dhexdooda ayuu kulmiyey bijamcin meesha jamci la yidhahdo ku kulmiyey waa musdalifa jamcin waa musdalifa ayib wasallaa wuu tukaday alfajra fajarkana waa middii hore wey labadii salaadood middii hore wey wasallaa wuu tukaday alfajra yowma-idin maalinka qabla miiqaatihaa wakhtigeedii wakhti ka horreeyuu tukaday waa maalinkee waa habeenka musdalifa la jiifo subaxdeeda waa oo macnaha ah yowma annaxri waa yowma naxri ama yowma alxaji alabar wa ayib subaxdeed muttafaqun calayh walimuslim waxaa u sugnaaday qabla waqtiha qabla waqtihaa salaada fajar waqtigeeda ka hor buu tukaday bikhalasin mugdi buu ku tukaday ayib xadiidka waxaa deliishaday isla xanafiyada oo waxay u deliishanayaan cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi maalinkaas habeenkaa bishu ay tobantoo musdelifo la jiifo nebigu salaadda subax wuxuu tukaday wakhtigii caadaga caadiga u ahaa wakhti ka horreeya ayib waxaa la isku waafaqsan yahay nebigu inuusan salaadda wakhtigoodiion soo gelin inuusan tukanin soo ma wakhtigiioo soo galay inuu tukaday ayaa la isku waafaqsan yahay ayib wakhtiga awalkiisii buu ka tukaday habeenkaas salaadda subax cabdullaahi muxuu yidhi marka waktigii lagu aqoon jiray wakhti ka horeeyuu tukaday habeenkaas wakhtiga lagu aqoon jiray muxuu noqonaa marka ya miiqaadkay ku aqoon jireen muxuu yahay waa in wakhtigaa wakhti ka dambeeya la tukan jiray waay a wakhtiga ka dambeeyana waa wakhtiga iftiinka marka xadiiskan marka abu xaniife iyo ragga la socdaa deliishanaya waxay leeyihiin cabdullaahi bin mascuud wuxuu tilmaamayaa in nebiga caadadiisa ay ahayd inuu salaadda iftiimin jiray habeenkaa musdelifo ayuu xilli hore ka tukaday oo wakhtigii caadadu ahaan jirta wakhti ka horreeya uu tukaday macnahaasu yuu tilmaamaya saasay u daliishanayaan macnaha laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin xadiidkani macnaha ma ahee waxaa laga wadaa nebigu sal alay waslam waxa wuxuu tukan jiray salaadda subax oo dhan mugdi buu ku tukan jiray laakiin habeenka waktigii uu tukan jiray wakti ka yar horeeyo oo dadku ay ka shakisan yihiin waagii ma barye mise ma baryin ayuu tukaday marka waa isla khalaskii laakiin khalaskaa kala horeeya labada kalas midkii sii horreeyey buu habeenkaa tukaday sida caadadaana wuxuu tukan jiray yacni khalaskuu ku tukan jiray laakiin wakhtigaa wakhti ka yara dambeeya oo mugdigii weli jiro sidaasay macnaha kaga jawaabayaan weli axmeda waxaa u sugnaaday walbukhaariyi iyo bukhaari amaa labada salaadood ee maqhribka cishaha kulmintooda oo musdelifo lagu kulmiyo waa hadyiga nebiga salawatu rabbi wasalam aley sunadiisa wa yaani garo oo maalinka carafa la joogaa maalinka carafa habeenka ka dambeeya wa carafa markuu gabalku dhaco oo dadka ay yani banka carafa gabalku ugu dhaco salaada maqrib ee soo gashay carafa laguma tukado waa la soo dhaqaaqaa musdalifaa la yimaadaa xilli yacni eh, fii dambe ah xilligaasaa marka laysla tukanayaa maqhribkiioo lasoo dibdhigay iyo cishihii laysla tukanaya hadiga nebigu sidaasu ahaa salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxayna kutusaysaa salaadaasi wakhtigeediiba in laga soo raray sida xadiidkan soo socda uu tilmaami doono axmeda waxaa u sugnaaday walbukhaariyi iyo bukhaari can cabdiraxmaan ibnu yaziid qaala wuxuu uhi kharajtu waan baxay maca cabdillaahi baan la baxay cabdillahi bn mascuud faqadimnaa waxaanu soo gallay buu uhi jamcan musdelifaan soo gallay fa sallaa wuxuu tukaday alsalaatayni labadii salaadood buu tukaday waa maqhribkiioo lasoo dibdhigay iyo ceshihii kullu salaatin salaad kasta waxdahaa goonideedu u tukaday iyadoo keligeeda biadaanin ayuu ku tukaday iyo wa iqaamatin aqimid salaad kasta waana u aadaamay waana u aqimay wa tacashaa wuuna casheeyey baynahumaa dhexdooda yani waxaa laga wadaa maqribkii buu tukaday maqribku maqribka tukadayna uu iska casheeyey markuu casheeyey kadib buu haddana cishihii tukaday labada salaadood dhexdooduu casho geliyey uma kadibna sallaa wuu tukaday a uma kadibna sallaa wuu tukaday xiina alaca alfajru markuu fajarku dhashay ayuu tukaday qaa'ilun mid dhahayaa mid hadlayaa yaquulu wuxuu leeyahay alaca alfajru fajarkii waa dhashay wa qaa'ilun mid kaloo hadlayana yaquulu wuxuu leeyahay lam yalac weli ma dhalanin dadkii waa ku shakisan yihin xilligaa uu fajarka galay dadka qaarna waxay leeyihiin wuu dhashay waagii waa baryey qaarna waxay leeyihin ma baryin way isku hayaan xilligaasuu salaadda subax galay uma kadibna qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud ina rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuul alle qaala wuxuu yidhi ina haatayni salaatayn labadan salaadood waa labadee salaadood subaxa iyo maqribka waay ina haatayni salaatayni labadan salaadood xuwilataa waa la wareejiyey can waqtihimaa waqtigoodii caadiga ahaa waa laga wareejiyey fii hada almakaani meeshan oo xaggee ah musdalifa halkan marka la joogo waqtigii waa laga wareejiyo subxiina waa la maqhribkiina waa la soo dibdhigay salaaddii subaxna waa la hormariyey ayib almaqrib walcishaa dhe maya ina haatayni salaatayni xuwilataa can waqtihima fi hada almakan almaqribu way labada salaadood walcishaau way walaa yaqdamanna ma soo galaan walaa yaqdam ma soo galaan annaasu dadku jamcan musdalifo ma soo galaan xataa yuctimuu ilaa ay yacni ay caways damba galaan ilaa ay fii damba gaadhaan ma soo galaan wa salaatulfajri a iyo salaad wa salaatulfajri salaada fajarna haadihi saaca saacaddanay ahaatay wa salaatu haadihi saaca bay ahaatay ayib saacaddan hadda aan tukannay ayay ahaatay macnaha xadiiska waxaa laga wadaa maqribkii cishaha waa laba salaadoodoo mar laysla tukanaye laakiin salaaddii cishaha iyada waa wakhtigeedii salaaddii cisha iyada wakhtigeedii lagama qaadino laakiin maqribkii baa lasoo dibdhigay wakhtigeedii waa laga soo guuriyey salaadii subaxna saacad hore oon caadi ahaan jirin baa la tukaday sidaasaa macnaha laga wadaa xadiidkani sidoo kale waxaa deliishanaya qolyaha qabta ama qolyaha qaba salaadda subax inay u fadli badan tahay in la caddeeyo oo la tukado xilli dhulku si fiican u iftiimay macnaha waa madhabkii xanafiyadii qayrkood ayib leanna waxay leeyihiin waktigoodii baa laga raro salaadii fajar wakhtigeedii baa la raray oo horay loo raray dabcan waagu markuu baryo in baana la tukaday haddii waktigeedii la raray oo horay loo raray waktigeeda caadigee nebigu tukan jiray goormuu ahaa wuxuu noqonayaa xilli dhulku iftiimay buu noqonaya saasay marka u daliishanayaan tii horay la mid tahay macnaha ayib وعan abi الرaبيع qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa maca bni cumar ibni cumar baan la jirankiisa ahaa faqultu lahu markaasaa waxaan ku idhi inii anugu usallii waan tukadaa macaka la jirankaaga warniyo waan kula tukadaa uma kadibna altafitu waan milicsadaa oo waan jalleecaa falaa araa ma arkayo wajha jaliisii ruuxa igarab fadhiya wejigiisa ma arkayo marmar baan kula tukadaayoo salaaddii baad ka bixi haddaad salaada ka baxdana ruuxa dhinacayga haddaan fiiriyo wejigiisaba ma garanayo waa mugdi dhulku weli ah, iftiin ma leh uma kadibna axyaanan marmar tusfiru waad iftiimisaa marna sidaasaad samaysaa marna waad iftiimisaa oo xilliga iftiinkaabaad tukataaba oo dib aad u dhigtaa qaala wuxuu yidhi ee maxaa jira waay adi maxaad marna sidan u yeeshaa marna sidan u yeeshaa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kadalika sidaa ayaan ra'aytu ku arkay rasuululahi sal lla alay slam yusallii isagoo u tukanaya nebigaan saa ku arkay marna isagoo mugdiga tukanaya marna isagoo iftiiminaya fa axbabtu marka waxaan jeclaaday buuhi an usalliiha inaan salaadan tukado kamaa ra'aytu sidaan u arkay rasuula sal lay slam yusalliiha isagoo u tukanaya sidaan marka nebiga u arkay xaalkiisii ayaan rabay yaan aniguna u tukan oo waa saad igu aragtay macnaha rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey xadiidkani waa xadiid daciifa bal waa daciif jiddan ah, nin la yidhahdo aburabiic ayaa ka warinaya aburabiic ninka ibnu cumar ka warinaya waan la socday leh waa nin majhuul ah sida imaamu daara qutni uu lama yaqaano wa kadalika isaga ninka ka warinaya abu shucba aaxaan la yidhaahdo abu shucbat aaxaan oo aburabiic ka warinayana waa matruuk isagana sida daara uu leeyay marka laba ninoo midna majhuul yahay midna matruuk yahay baa sanadka ku jira sidaasuuna xadiidku daciif leeyahay wa can mucaad ibni jabalin qaala wuxuu idhi waxaa deliishan lahaa hadduu sugnaan lahaa in ay sunno tahay iftiiminta salaada subax qolyaha qaba baa deliishan lahaa wa can mucaadi bni jabalin qaala wuxuu yidhi bacatanii waxaa i diray rasuulu sal lla lay ila alyamani yaman buu ii diray faqaala markaasaa wuxu uhi ya mucaad mucaadow idaa goortii kaana uu ahaado fi shitaa'i xagaaga idaa kaana fi shitaa faqallis mugdiye bilfajri fajarka mugdiye madowga iyo mugdiga tuko xilli hore ayib shitaaga waa xilliga qaboobaha ah xagaaga la yidhaha ayib wa atil dheereena alqiraa'ata qiraa'adana dheeree qadra maa yutiiqu annaasu qiyaas ay dadku kari karaan qiyaasta dadku ay kari karaan oo taagnaan karaan qiraa'ada u dheeree walaa tumillahum hana daalinin dadka ha nooginino intaad aad ugu dheerayso daalin waidaa goortii kaana uu ahaado alsayfu jiilaalku markuu ahaadana fa asfir iftiimi bilfajri fajarka iftiimi ah, sug intuu dhulku si fiican uga iftiimayo oo xilli atuji maxaa yeele fa ina alleyla habeenkii qasiirun waa gaaban yahy xilliga jiilaalka habeenkii waa gaaban yahy waannaasu dadkuna yanaamuuna way seexanayaan faamhilhum u kaadi oo u sug xataa yudrikuu ilaa ay soo gaadhaan salaadda habeenkaa dadka ku yare xilliga oo xagaaga ah waxaan dhihi lahaa xilliga oo jilaalka ah habeenkaa gaabane dadkuna way seexanayaane hurdadii baa culuse waxoogaa yaani u yara kaadi u iftiimi ilaa ay ka soo gaadhayaan salaadda ayib waxaa wariyey alxuseyn ibnu mascuudin albaqawi fii sharxi sunna wa ahrajahu waxaa soo saaray buu ihi baqiyat bnu makhlad fii musnadihi lmusanaf ah, sharxu sunna kitaabkan imaamu baqawi amaa musnad baqiya bnu makhlad isaga musnadkiisu markii ugu dambaysay mafquud buu ahaa in dib laga helay ma aqaano ayib abu nucaym baa kadalika fi lxilya xadiidkan ku wariyey waxaa kaloo soo saaray abushaykh fii akhlaaqi nabiy uu isaguna ku wariyey daylami fii musnadihi xadiidkani waa mawduuc ama waa daciif jiddan labadaa mid waa ama waa been abuurad ama ma ahee dacfigiisaa u daran cilladuna waxay tahay waxaa ku jira nin la yidhaahdo alminhaal ibnu jaraax ama aljaraax ibnu minhaal sida saxda a ninkaana inuu daciif yahy waa laisku waafaqsan yahy bal alimaamu albukhaari iyo muslim waxay yidhaahdeen waa munkaru lxadiid nasaa-i iyo daara qusinina waxay yidhahdeen waa matruuk ibnu xibbaanna wuxuu yidhi beenaal uu aha a nin markuu sheekaynayo iyo xadiidka dhexdiisa ku been sheegu ah marka ninkaasaa aafada xadiidka ah waa mawduuc ama daciif jiddan ma sugna marka hadduu sugnaan lahaa warkii iyo khilaafkii buu soo ururin lahaa soo ma fuqahadii iskhilaafsanayd iyo axaadiistii waxoogaa inay iskhilaafsan tahay la moodayay buu isu keeni lahaa oo waxaa lagu xambaari lahaa axaadiista mugdiyeyntana xilliga qaboobaha axaadiista muxuu ahaayey muxuu ahaayey iftiimintana xilliga jiilaalkaa lagu xambaari lahaa soo ma laakiin hadduu sugnaan lahaa waay ma sugno xadiidka ciddii doonaysa inay u laabato laba meelood buu sheekh albani caleyh raxmatullah silsila daciifa yuu xadiidkan ku soo arooriyey raqamka sagaal boqol iyo konton iyo shan iyo shan kun afar boqol iyo afartan labadaa meeloodba uu ku soo arooriyey yani silsiladiisa daciifada baabu bayaani ana man adraka asalaa man adraka bacda asalaati fi lwaqti fainahu yutimuha wa wujuubi almuxaafadati cala alwaqti wuxuu baabu yahay in la caddeeyo ruuxii salaada qaar ka mida soo gaadha man adraka ruuxii gaadha oo haleela bacda asalaati salaada qaarkeed fi lwaqti waqtigii dhexdiisa intaan waqtigu bixin fa innahu isagu yutimmuha wuu dhammaystirayaa intii kaluu yuu la imaanaya wa wujuubi lmuxaafadatina baab buu yahay ilaalinta waajibnimadeeda calal waqti waqtiga korkiisa la ilaaliyo in waqtiga salaadaha la ilaaliyo inay waajib tahayna baab buu yahay laba mas'alo waay masalada koobaad salaadii baa kaadib dhacday waktigiioo sii baxaya ayaad gashay qaar ka mida salaaddii ayaad wakhtigii ka gaadhay qaar ka midana waxaad tukatay wakhtigii baxay xukunku muxuu noqonayaa salaadaasi ma gaadhay wakhtigeedii mise maadan gaadhay waa masalo masalada labaadi wakhtiyada salaadaha loogu talagalay in la ilaaliyo oon laga dibdhigin taasi inay waajib tahay can abi hurairata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi waaalih wasalama qaala wuxuu idhi man adraka ruuxii haleela oo gaadha min asubxi subaxa xaggiisa rakcatan hal ragcad ah qabla an tatluca ashamsu intayna qoraxdu soo bixin faqad adraka wuu haleelay oo wuu gaadhay asubxa salaaddii subax waa gaadhay waqtigii waa gaadhay waman adraka ruuxii haleela rakcatan hal ragcad ah min alcasri casarka ka haleela intayna qorax qabla an taqruba ashamsu intayna qoraxdu dhicin hal ragcad buu ka gaadhay faqad adraka wuu haleelayo wuu gaadhay alcasra casrkii wuu gaadhay rawahu ljamacatu baa waris bukhaari wuxuu yidhi isagu falyutima salaatahu salaadiisa ha dhammaystirto intii u laabnaa un ha ku daro waqtigii bay gashay sidoo kale bukhaari iyo muslim waxay soo saareen lafdi kaa ka caamsan min xadiidi abi hurayra oo man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka salaa hal ragcad a ruuxii salaada ka gaadha wakhtigeeda salaaddii wuu wada gaadhay wuxuu ka caamsan yahay lafdigani lafdiga meesha inoo yaalla lafdigani salaadda subax iyo salaadda casar buu khaas ku yahay soo ma laakiin lafdigan dambe ee bukhaariiyo muslim ayaguna ay wariyeen wuxuu ka hadlayaa salaad oo dhan man adraka rakcatan min asalaa ah, cisho ha noqoto maqrib ha noqoto subax ha noqoto duhur ha noqoto wahaa kada kulli baa markaas soo gelay macnaha ayib xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa haddaad salaada wakhtigeedii ka gaadho hal ragcadoo dhammaystiran oo sujuudaheedii iyo rukuucaheedii iyo qiraa'adeedii iyo dhammaystirtay inta kalena wakhtigii aad ka gaadhi weydoo kaa baxo fadli ilaahi weeye waxaa lagu qorayaa salaadaas adigoo wakhtigii wada tukaday oo kale adigoo wakhtigii wada tukaday hal ragcad baa kuu gashay inta kalena iyadaa jiidanaysa oo wakhtigay la gelaysaa macnaha si anna adoo wakhtigii tukado kale ka dhiganta laakiin waxaa laga maarmaana in la baraarujiyo arrintaa iyadaa sida imaamu nawowi caleyh raxmatullahi uu leeyahay culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inaysan bannaanayn inaad u qasado salaadda inaad dib dhigto ilaa xilligaas waxa laga hadlayo waa dadka asxaabu ulacdaarta ah a cudurdaar baa ku qabsaday waad mashquushay waad halmaantay hawlaa kugu yimid haa kada ama me xilligaasuba ruuxii soo islaamay a warkaasuba islaamka soo galay ama gabadhii baaba markaabay daahir noqotayba dhiiggii baa ka go-ay ama markaasuba qaan gaadhay oo biyihii ka yimaadeen a salaaddii markaa bay ku waajibi soo ma wahaakada xaalaad noocaas oo kale imaan karta xaalaad noocaas oo kale ah marka laakiin inaad kas u dibdhigto oo tidhaahdo hal ragcad un waan ka gaadhi halka ragcad un ku taagsato kadibna aad tidhaahdo salaadaasi waa ii wada gashay maya taasi inayn xaaraam tahay baa laysku waafaqsanya ee waxaa laga hadlayo ruux duruufa ku timid waay oo duruufa haystaan way macnaha walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday idaa adraka hadduu haleelo axadukum midkiin sajdatan hal ragcad ah sajdada waa min baab tacbiiri اljuز'i wa iraadat اlkulli waay ragcaddii oo dhan baa laga wadaa man adraka idaa goortii adraka uu haleelo axadukum midkiin sajdatan hal ragcad ah min salaati alcasri salaaddii casr hadduu ka haleelo qabla an taqruba ashamsu intayna qoraxdu dhicin falyutima ha dhammaystiro salaatahu salaaddiisa ha dhammaystiro inta uu laaban ha la yimaado waidaa goortii adraka uu haleelo sajdatan hal ragcada min salaati subxi salaada subax uu ka soo gaadho ka haleelo qabla an tatluca ashamsu intayna qoraxdu soo bixin falyutima ha dhammaystiro salaatahu salaaddiisa ha dhammaystiro intii laabna ha la yimaado wacan caishata radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allau alay waslam rasuulku wuxuu yidhi man adraka ruuxii haleela min alcasri casrka xaggiisa sajdatan hal ragcad ah qabla an taqruba shamsu intayna qoraxdu dhicin aw min asubxi ama subaxa xaggiisa ka gaadha oo ka haleela qabla an tatluca ashamsu intayna qoraxdu soo bixin faqad adrakaha salaadaa waa haleelay oo wuu gaadhay rawaxa wariyey axmed baa wariyey wa muslim wannasaa'iy wabnu maajah wasajdatu huna sujuuddana halkan waxaa laga wadaa racatun sajdatun bimacnaa racatun sidaasaana alfaada kale xadiidkaba qaarkuu yimid macna cinda muslim iyo hayrkiiba in ay mas'aladu sidaa tahay oo salaadda hal ragcadoo dhammaystiran haddaad wakhtiga ka gaadho salaadaasi inay adaa tahay oo wakhtiga gashay sidaa waxaa qaba jumhuur alculamaa alimaamu shaafici axmed isxaaq iyo keyrkooda ayib waxaa khilaafay abu xaniifa abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay wakhtiyada qoraxdu sii dhacayso iyo wakhtigay qoraxdu soo baxayso ee baalka la soo baxayso labadaa wakhtiba waa laba wakhti oo nahyi ku soo arooray salaadba in la tukado leanna xilligaasi waa xilliga uu shaytaanku u sujuudo qoraxda soo bixitaankeeda ka dabageyso kuwa asaxda iskaba dhaafe ragcaddaasina way burtay wixii ka dambeeyeyna iskaba dhaaf warkiisa wax kuu jira malebu soo istaag alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullah axaadiistaa marka nahyiga awqaatu nahyiga axaadiista kusoo aroortay buu deliishaday cumuumkeeda adiga waa madhab daciifa ah, waa madhab daciifa oo yani adilada daahirkeeda khilaafsan wey ayib madhabka jumhuurtaa xoog badan oo salaaddii inaad haleelaysaa waxaa laga fahmay axaadiistaas axaadiistaasi mafhuumkeedu waxa weye mantuuqeedu waa taa aan sheegnay waxaa mafhuumkeeda laga fahmayaa hal ragcad wax ka yar haddaad ka gaadho he ya salaaddaasi ma jirto soo ma maalan waad xidhatay faatixadii adigo akrinahaya qoraxdii dhacday ama mehe markaad rukuucday bay dhacday ama sujuuddii u horraysay bay dhacday tii labaad adoon samaynin salaaddaasi ma aha waktigii ma dhicin ee inay qadaa noqoto iyo inay burtay isugu jirtaa salaad waqtigii gashay maaha sida laga fahmaya xadiidka sidaas wey oo xaggee laga fahmayaa man adraka rakcatan maa duuna rakca inuu xukunku khilaafayaa laga fahmaya saas wey maana waana sida jamaahiirtu ay qabaano hal ragcad wixii ka yar inaysan salaadda ayna waqtiga gelin karaynin ayay jumhuurta u badan yihin oy qabaan macnaha wa can abi darrin halkaa marka wuxuu kaga hadlay man adraka bacda asalaati fi lwaqti fa inahu yutimuhaa xukumkaasuu kaga hadlay maxaa inoo laaban marka wa wujuubu almuxaafadati cala alwaqti soo qodobkaasuu hadda gelaya axaadiistiisa macnaa ayib wa abi darrin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu igu yidhi rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasuulku wuxuu igu yidhi kayfa sidee baad anta adigu ahaatay seed noqon way xaalkaagu seebu noqon idaa goortii kaanad ay ahaato calayka korkaaga umaraa'u niman madax ah kuwaasoo yumiituuna dilaya alsalaata salaada dilaya markay madax kuu noqdaan oy muslimiinta qabsadaan oy madax u noqdaan niman salaata dilaya madax salaadii dilaya aw qaala wuxuu yidhi yu'ahiruuna dibdhigaya alsalaata salaada dibdhigaya can waqtihaa waqtigeeda ka dibdhigaya kuwaasi markay madax kuu noqdaan sideed yeeli doontaa xaalkaagu see ugu noqon ayib qultu waxaan idhi famaa ta'murunii maxaad i amraysaa rasuul ilahi hadday timaado maxaad igula talinaysaa maxaan yeelaa qaala nabigu wuxu uhi sl lay slam salli tuko alsalaata salaada tuko liwaqtihaa waqtigeeda ku tuko salaadda ha la sugine ayagu hadday wakhtiga dilayaan ha la sugine adugu wakhtigeedu markuu galaba iska tuko keliga ayib fa in adraktahaa haddaad salaaddii soo haleesho macahum la jirankooda kadibna ayagoo tukanaya haddaad soo haleeshood soo gaadho fa salli tuko wakhtigeedii horaad iska tukatay markay soo gashayba salaaddii waad iska tukatay gurigaaga ama maqaayaddaada ama meeshaada ama dukaankaaga ad iska tukatay ayagii markii mar dambay aqimeen salaaddii aadaameen haddaad markaa ku soo hagaagtoo timaaddo salaad kale la tuko oo maxay noqontaa dambo waa fa innahaa iyadu laka adiga naafilatun bay kuu ahaatay ah, tan dambe siyaaday kuu tahay marka waa sunno siyaado ah salaadaadii waajibka ahayd horaad u tukatay oo midda wakhtiga bilowgiisa ka tukatay tan dambeed iyaga la tukanaysana siyaadiya sunnay kuu noqonaysa ayib yani eh, mas'alada si aad u fahantaan bimacnaa waxa waaye waagii hore madaxda muslimiinta ayaa salaadaha masaajidda dadka tujin jiray ninka madaxda ah baa imaamka muslimiinta masaajidka ah. waana hadyigii nebigaa sidaa ah soo maa isagaa nebigu muslimiintan hogaaminayey salaadan isagaa hogaaminayey khulafadiisii baa sidaa ah madaxdii muslimiintu sidaasay ahayn xataa kuwa a'imatuljawrka dib ka yimid ee dulmiga iyo jawrka dadka ku maamuli jiray salaadaha ayagaa dadka tujin jiray yacani diinta iyo dawladdu ma kala qaadnayn diin iyo dawlad in la kala saaro waa madhab dib inagaga yimid oo reer galbeedka ka yimid bilowgiisina wuxuu ka yimid kaniisadda iyo ilbaxnimada iyo horumarka warshadaha islaayey reer galbeedka reer yurub markay kacaanka warshadaha waxaa la yidhaahda ee horumarkoodu ka bilowdo markuu bilowday ka hor kiniisadaha haystay iyo wadaadada kiniisadaha labadii baa dagaalamay marka wadaaddadii kiniisadaha laga adkaaday soo ma raggii diin ahaayee muxuu ahay horumarkan reer galbeedkiiyo waxaan watay baa ka adkaaday haddii laga adkaaday waxaa la yidhi wadaadiyo waa laga adkaaday ama kiniisadda dhanba waan kaa jajabinaynaa ama kiniisadda ku ekow nolosha inteeda kalena ha soo fargelin kama hadli karti wadaadkii hada waa laga adkaaday waa garti wuxuu yidhi waay may kaniisadeeda ha lii soo ma ah, kaniisadeedu ku ekaaday meeshaasaa waxaa ka soo baxday fikirka la yidhaahdo faslu ddiin can اdawla diintiiyo dawladda in la kala saaro waa masalada la yidhahdo utruk maa lilahi lilah wamaa liqaysara liqaysar wixii ilaahay leeyahayna ilahay udah qaysar iyo ninka madaxdaana wuxuu leeyahayna udah kala saar a ah, ha isku qasin ciise iyo muuse ha isku qasin kala saar halkaasay ka timid marka fikirkii nooca ahaa ee kiniisad iyo warshad dagaalantay ah unbaa inta kuwo inaga mida la kaxeeyey oo lagu soo akhriyey oo dhegta iyo madaxa loogu soo shubay baa iyagoo gantaala lasoo diray oon kala fahmaynin diin islaan iyo diin kaniisad maxay kala tahay kadibna waxay yidhaahdeen reer galbeed waxay ku hormareen markay kiniisadda iyo nolosha kala saareen innagana horumarkeennu wuxuu ku xidhan yahay markaan dawladda iyo masaajidka kala saaro haye marka wadaadada iyo diintay sheegayaan masaajidka ha ku ekaadeen ama siyaasadda iyo xukumka iyo dawladda iyo rag baa iskale rag baa wax u soo bartay wadaad soo maha masaajidka wax ka sheeg sheeg ha soo dhaafin halkaa soo ma marka waa fikir xaadid ah waa fikirka calmaaniga la yidhahda laadiiniga ah waana ergiso reer galbeedka laga soo ergistay waxaase ka luntay dabeecadda diinta islaamka iyo dabeecadda kaniisaddu waa kala duwanta soo saas ma maa ah, farqi weyn baa u dhexeeya masaladaasi marka isdiraad baa ina geliye muhimmaddu waxa weeye a'immadu ayagaa tujin jiray masaajidda ayib hadduu imaamkii wakhtiga dilo marka oo salaaddiiba wakhtigeedii kadib dhigo maxaa la samaynayaa ma jamaacan iska oganayna waktiga markuu galo iska tukanayna maya taa waxay keenaysaa furqo iyo khilaaf iyo kelimadii muslimiinta in la kala jebiyo shar ka weynna ma jiro soo ma sidaas daraaddeed salaadda wakhtigeeda tuko haddaad soo gaadhana la tuko la tuka maxaa la yii lahay salaadaydi waaban tukaday yaa xifaadan calaa waxdati kelimati almuslimiin wada jirka muslimiinta la ilaalinaya oo adoo masaajid yimidoo la tukanayo imaamkii iyo madaxii tujinayo madaxweynihii tujinayo haddaad xaggaa iska fadhiisato salaadda marka la tukado lagu arko war kan maxaa yahay imaamkii khilaafay oo ummaddiiba ka hadhayba meeshaa shar iyo khilaaf baa ka bilaabay soo ma marka si wakhtigana loo ilaaliyo maslaxadiisa wada jirka muslimiintana loo ilaaliyo tan dambana la tukaa lagu yihi sunnay kuu noqonay maslaxadaasaa marka jirta yacni waxa weeyaan xikmadda shareecadu ilaalisay bay ka mid tahayo a'imatuljawr weeyaan oo niman dulmi ku socdo weeyaane hilfaha loo qaado waa midda yani waxa weeyaan masaa'ib badan iyo mafaasid fara badan keentay wey nebiguna yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maa lam taraw kufran bawaaxan gaalnimo cad ood xujo cad iyo burhaan cad u haysaan inay sameeyaan mooye ha ku kicina isaga dulqaata jawrkooda iyo macaasidooda iyo dulmigooda iyo xadgudubkooda iyo iska dulqaata balaayo ka weyn bay ku aadan yihin ah, haddiise ay noqoto maya seebuu noo horjoogahaya irid shar baad furtay marka soo ma balaayaa markaa furantay waa tan ina haysata sugan fain uqiimat haddii la aqimo alsalaatu salaaddii haddii la aqimo walxaal anta fi lmasjidi adoo masaajidka ku jira fasalli tuko salaadaadii wakhtigeedii baad soo tukatay adoo masaajidka ku jira bay toodii aqimeen la tuko wa fii ukhraa waxaa ku sugan riwaayad kale fain adrakta haddaad haleesho yacni wuxuu ka wadaa alsalaata macahum salaaddii haddaad la jirankooda soo haleesho fasalli tuko walaa taqul hana dhihin innii anigu qad sallaytu horaantaydii u tukaday horaan u tukaday oo falaa usallii ma tukanayo hadhihin anigu taydii waan hormarsadayoo la tukan maayo hadhihin rawahu axmed baa wariyey wa muslim waannasaa'i marka inuu la tukado tan dambe waa sunno waana min baabi dar'i lfitna fitnada in laga hortago khilaafka muslimiinta wixii keeni kara in la fogeeyo ama muujin karaba taasi way ujeeddadu macnaha ayib wa can cubaadat bnu saamitin can inabiy sal lay slam qaala wuxuu yidhi sayakuunu waxaa ahaan doona calaykum korkiinna bacdii gadaashayda umaraa'u niman madaxa kuwaasoo tashhaluhum ay mashquulinayso ashyaau waxyaabo ayaa cani salaati salaadda ka mashquulinaya cani salaati salaaddii liwaqtihaa waqtigeedii la tukado cani salaati tukasho liwaqtihaa waqtigeedii la tukado ayay ka mashquulinaysaa xataa yadhaba ilaa uu tago waqtuhaa salaadda waqtigeedu ilaa uu tago ee fasalluu tukada alsalaata salaada liwaqtiha waqtigeeda ku tukada faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuul alla rasuulka ilaahay usallii macahum ma la tukan haddii aan anigu goonidayda usoo tukado oon waqtigii salaadda ku tukado ayagana miyaan la tukan qaala nebigu wuxu uhi sl lla ly slm haa in shi'ta haddaad doonto in shi'ta maxay faa'ideen marka bimacnaa waa khiyaar amarkuna waa istixbaab ee kuguma aha waay salaadaadii waa tukatay ayb rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey ibnu maajah baa sidoo kale wariyey sheekh albaanina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa saxiix wa axmedu axmedna waa wariyey binaxwihi xadiidkaa mid la mid a wa fii lafdin waxaa ku sugan wajcaluu yeela salaatakum salaadiinna macahum nimankaa madaxda aad la tukanaysaan tatawucan sunno ka dhigta waxaa meeshaa yaani jira khilaaf culimmada dhexdoodo waxay leeyihiin labadan salaadood ee ruuxu tukaday ma tii horaa waajibka ah mise waajibku waa tan dambe ayib axaadiistani maxay faa'iidaynaysaa salaadda waajibkii inay ahayd tii hore tan dambe dadka la tukanaysana inay tahay sunno inay tahay ayib shaaficiyadu qaar waxay yidhahdaan midda horaa sunnaa qaarna waxay ma maehe kolba ti toodii kamaal badan oo dhammaystirnaan badan taasaa waajibka noqonaysa midda jamaacada aada la tukataa ila dhammaystiran soo ma laakiin waxaa istacaarudaya meeshaa ee jamaacada iyo waktigii baa isqabsanaya axaadiista waxyaalaha laga fahmay axaadiista waxaa ka mid a ah, hadday laba arrimood isqabsadaan inaad wakhtigii ilaaliso iyo inaad jamaacada ilaaliso kee la hormarinaya in wakhtiga la ilaaliyaa la hormarinaya sidaasay axaadiistu faa'idaynaysaa leanna nimankani way tukanayaan laakiin wakhti danbay tukanayaan waxaan garanayaa masaajidka jaamiya moska waa laga yaaba dad badan inayna soo gaadhin xilligaas waxaa la tukan jiray xilli dambe ilan waagii hore hindi basaa gacanta ku hayn jirta hindi basaa gacanta ku hayn jirta marka madhabka xanafigu ku socday shanta iyo wixii ka dambeeyaa la tukan jiray soomaalidu markay aada usoo gashay waddanka ayaa waxay bilaabeen inay masaajidkii jamaca jamaaca isaga tukadaan waqtigoon la gaadhin halka koox baa ku tukan koox kalaa ka dambaysa koox masaajidkiiba way qaseenba markii dambe oo guddiga lagu batay oo rag badan galeen oo wixii la fiirsan kari waay waxa la yidhi war waxaan macquul ma ahee salaadda soo hormariya oo wakhtiga keena wakhtigan hadda ay joogtay tobanka iyo rubuc la tukado xilligaasaa la keenay waa maxaasinta soomaalida ka mid tahay ayb wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan dhexdiisa daliilun baa ku sugan liman cidbay ra'aa arka almucaadata liman cid bay daliil uga sugan tahay ra'aa arka oo ay la quman tahay almucaadata salaadda la soo celiyey naafilatan inay tahay u arka xadiiskan waxaa ku sugan daliil culimmada aragta labada salaadood tan la soo celiyey iyo middii ka horraysay tan la soo celiyey inay sunno tahay tii horraysana inay tahay waajibkii inay tahay culimmadaas sidaa qabta ayaa daliil ugu sugan yahay waana sida raajixa wa ayb waliman cidna daliil baa ugu sugan lam yukafir aan gaalaysiinin taarika asalaati ruuxii salaadda ka tegey nin salaadda ka tegey ruuxii aan gaalnimo ku xukuminna xadiiskan wuu daliishaday oo see buu daliishaday ya yaani umarada markii laga hadlaya maxaa la yidhi tashqaluhum ashyaau can asalaati liwaqtiha xataa yadhaba waqtuha soo ma waqtigii salaadu ilaa uu tago bay ka mashquulayaan marka nin salaaddii wakhtigeedii saaray waa nin salaad ka tegey haddana maca daalika in la gaalnimo lagu xukuma iskaba dhaafe waxaa la yidhi la tukada soo maa taasi marka waxaa loo deliishan buu leeyahy taariku salaadku inuusan gaal ahayn laakiin xadiidka marka riwaayaadkiisa iyo alfaadiisa la ururiyuu isfasirayaaye macnaha lagama wado wakhtigii oo dhan bay salaadda ka saareen ee waxaa laga wadaa wakhtigeedii fiicnaabay ka saarayaanoo wakhti dambay geynayaan haddan soo marnay soo ma yumiituuna way dilayaan soo ma marka taasaa laga wadaa haddii ay noqon lahayd waxay tukanayaan wakhtigeedii oo dhammaaday baa istidlaalkaasi sax noqon lahay laakiin sidaa macnuu meehe wakhtigii horey kadib dhigayaan amin dambay tukanayaan ayb waliman cidna daliil baa uga sugan lam yukafir aan gaalaysiinin taarika salaa waliman cidna daliil baa ugu sugan ajaaza banneeyey imaamata alfaasiqi ninka faasiqa ah inuu imaam noqon karo faasiqa waxaa la yidhaahdaa ruuxa dembiyada waaweyn gala khamraduu cabbaa wuu zinaystaa waxbuu dilaa waxbuu dhacaa waxbuu kharibaa haa waa faasiq faasiq salaadu gadaashiisa ma ku asaxaysaa waa ma lagu daba tukan karaa ciddii tidhi salaaddu gadaashiisa waa ku asaxaysaa baa deliishaday xaggay ka deliishadeen sayse u deliishadeen leanna aimadani nebigu muxuu ku magacaabay waa a'imatul buu yidhi soo ma a'immada jawrka ruuxa jaa'irka ah iyo ninka madaxda jaa'irka ah waa faasiq soo ma ilan jaa'ir weeyaan baa jawrku waa fisqi waay maadaama a'immatul yihiin haddana nebigu ku daba tukaduu yidhi soo ma marka inay gadaashooda salaaddu ku asaxaysaa laga garan waxaa looga qiyaas qaadanayaa jaa'ir kasta ama faasiq kasta ayaa looga qiyaas qaadan waana sida madhabuljamaahiir ah. bal madhabu saxaaba waa dadka fusaaqda ah haddayba muslimiin yihiin salaaddu gadaashooda inay ku asaxayso haddii fisqigoodii macsiyaday galeen ay diinta ka saarayso ama bidcada uu galay uu ku ridoobayo marka waa murtad lagu daba tukan maayo laakiin haddii bidcada iyo khaladka uu galay uusan gaalnimo gaadhsiisnayn oo fisqi ku ege markaa waa lagu daba tukan asxaabu rasuuli illahina way ku daba tukan jireen xajaaj bay ku daba tukan jireen soo ma xajaaj ibnu yuusuf ninkii dadka dhammeeyey ha ee dhiiggii cabka ahaa bay ku daba tukan jireen cabdullahi bni cumar iyo saxaabo fara badan soo ma bal ninkii la dhihi jira muxuu ahaa waliid ibni cuqba miya ninkii khamriye cabka ah amiir buu ahaa kuufuu amiir ahaa asagaa dadka tujin jiray ilaa maalin maalmaha ka mid a intuu khamro soo cabay iyuu salaadda geliyey dadka waa khamraysanya salaaddii markuu dhexda marayo ayuu dadki intuu ku soo jeedsaday waana dhammeeyey ayuu wuxuu yidhi aaziidukum war maydin kordhiyaa buu yidhi ah, siyaado ma rabtaan waa khamraysan yahi saxaabadu way ku daba tukan jireen ridwanullahi calayhim masaladaasi marka waxay muujinaysaa waa madhabu salaf ridwaanullahi calayhim waxay leeyihiin karaaha ku jirta haddaad heli karto cid kuu dhaanta ama meel kale ku daba tukan maysa oo meeshaa kalead ku daba tukan haddaadse ku daba tukato salaaddu waa saxaysa Ah, madhabkii saxaabada ridwanullahi calayhim sidaa ahaa waase inaysan macsiyadiisa iyo ama bidcadiisu aynan mukafiro ahayn oyna gaalnimo gaadhsiinaynin sidaasaana sawaab ah oo saxa ah. lanna qaacidadu waxa weeyaan kullu man saxat salaatuhu linafsihi saxat salaatuhu ligayrihi cid kastoo salaadda naftiisu ay asaxdo ciddii ku daba tukadana salaadu waa u asaxaysa marka faasiqa salaaddiisu sooma asaxayso faasiqa salaaddiisu way asixi ka ku daba tukadayna way u asix haddii la bedeli karo waa in la bedelo fitna iyadoon dhib ka dhicin waa in la bedelo haddii a'immadeenna waayo madaxdii maaha madaxdii waxa weye si lagu bedelaa masalanayn haddii la bedeli karo haddaan la bedeli karon fidniiyo balaayo ka dhacaysana waa laysaga daba tukan dembiga isagaa iska leh annagana ajirka jamaacadan leena nabigu suu shegay sal lla slam isagaa dembigiisa iyo khamradiisa wata laakiin annaga ajirkii jamaacada waan ka helaynaa hada wabillahi tawfiq w allahuma w sllam nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbi waslm